رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii towxiidka baabu maa jaaca wixii ku yimid ayuu baab u yahay ana alghuluw ku xadgudubka oo fii qubuuri saalixiina dadka saalixiinteedan wanaagsan qubuurtooda oo lagu xadgudbo yusiiruha inuu ahaanayo awfaanan sananyo oo tucbadu min duuni illaahi ilaahay sukadiisa la caabudo ayay noqonayaan haddii lagu xadgudbo qubuuraha dadka saalixiinta ah waayo dadka saalixiinta ah shaydaanku dadku waa u mala ummadaha kale dadweynaha caamka ah wuxuuna uga dhigaasu ugu buunbuuninayo heer ay ilaahnimo gaarsiiyaan idan inaan lagu xadgudbin saalixiinta qubuurtooda inaan la ququrxinin xariir la saarin ilaah lagu agcaabudin intaasoo dhan haddii la sameeyo waxay noqon doonaan ama ay isku bedelayaan sanamyo alla kayrkii markaa la caabudo sanamyo ilaahay kayrkii la caabudo ayay markaa noqonayaan sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa inta layska ilaalin karo in markaa layska ilaaliyo ru'ya waxaa la wariyey maalik fii lmawti'i kitaabkiisa mawqica waxaa looga wariyey ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi allaahuma ilaahayow laa tajcalha ka yeelin qabri qabrigayga wahanan ama wahanan sanab oo yucbadu la caabudo sanam la caabudo ilaahayow ha ka dhigin buu yidhi qabrigayga ishtadda waa adkaaday qadabullaahi ilaahay qadabkiisii caradiisii xanaaqiisa calaa qowmin qoom dushooda qoomkaasoo ittakhaduu ka samaystay qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda iyo nebiyaalkooda qubuurahooda masaajida masaajida ka dhigtay kuwa qadabka ilaahay ayaa korkooda ku xoogaystay waxaa ku adkaaday ilaahay qadabkiisa caradiisa xanaaqiisa waa dadka nebiyadooda masaajidadoodii iyo qubuurahoodii masaajida markaa ka dhigtay gooba ilaahay logaya qabrigiisa sida dadka kale loogu xadgudbay xadgudbin ka baryaaya laa tajcal qabri qabrigayga ilaahayow ha ka dhigin buu yiri wahanan sanad oo yucbadu la caabudo ishtada ullaahi qadabka ilaahay wuxuu ku adkaa masaajida markaa ka dhigtay meel ilaahay baa masaajid la yidhaahdaa xataa haddii aan la dhisin haddii aan la dhisin xataa wuxuu noqonayaa meesha sananiyo ama waxyaabo mutaqaana qofka haddii aan la dhisin oo masaajid aan meesha laga dhisin oo ilaahay loogu tukado oo salaad iyo wax lagu oogo masaajid bay noqonaysaa walibni jariir bisanadihi sanadkiisa can sufyaan waxaa looga wariyey can mansuurin can mujaahidin asagoo fasiraya afara'aytum allaata waalcuza afara'aytum waxaad iiga warantaan allaata waalcuza sanadka laata iyo midka cuza qaala mujaahid wuu yidhi kaana wuxuu ahaa wuxuu ahaa buu yidhi yaluttu lahum asawiiqa yalubtu lahum asawiiq oo sawiiqa iyo daangada ayuu mtaqaanaa ayuu qasi jiray kaasuu dadka u samayn jiray famaata wuu dhintay facakafuu markaasay dul ictikaafeen calaa qabrihi qabrigiisa laata wuxuu ahaa kaana yalubtu lahum asawiiqa sawiiqa ayuu u samayn jiray sawiiqu waa daqiiq xinro laga sameeyey ama shaciir biyo ama subag ayaa inta lagu qaso yaa nimanka xujayda la waraabin jiray xaaladaasuu samayn jiray ninkii wanaagsanaa oo xaalkiisu saa ahaa oo xujayda sawiiqa iyo casiirka siin jiray famaata waa uu dhintay facakafuu canaa qabrihi qabrigiisii bay ictikaafeen way dul fadhiisteen raashinka gobolka mid ah qubuuraha loo qaadan jiray salaadaha qubuuraha lagu agdukan jiray wax badan baa ilaahay naga soo gaaray maahane shirki cadbay ummaddu gobol ka mida ku jiri jireen waad u jeeddaa shirkigan sida ilaah ka hadlaayo tilmaamayo afara'aytum allaata wa manaata athaalifata alukhraa xaaladaasuu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala raggaa ayaga ah xujayday soo dhowayn jireen waxay diyaarin jireen waxay cadi lahaayeen weliba sharaab qiimo badan oo sawiiq laga sameeyey subag ama malab ama biyo lagu dheehoo lagu qasay yay xujaydii u diyaarin jireen raggii nooca ahaa way dhinteen dadkii gadaal ka yimid baa qubuurtoodii dul fadhiistay fariistay oo ictikaafay markaa wakadaa saasoo kale qaala wuxuu yidhi abuljawsaa'i ninka lagu magacaabo can ibni cabbaasin ibni cabbaas xaggiisa asagoo ka hadlayoo ka warramaya kaana wuxuu ahaa ninka yalibtu sawiqa lilxajaaj nimanka xaajiyaasha ah ayuu markaa sawiiqa u samayn jiray sawiiqa ayuu markaa u qasi jiro cabdullaahi bni cabbaas asagana saasuu markaa leeyahay kaana yalutu sawiiqa lilxajaaj nimanka xujayda ah ayay casiirkii ay cabi jireen sawiiqa intay ugu sameeyaan waa gaangan la shiiday intaa ka bacdi ama subag ama malab ama biyo inta lagu dheeho markaabay xujaydii siin jireen raggii baa dhintay dadkii gadaal ka soo haray ee joogayna qabrigoodii bay ku ictikaafeen idan qubuuraha dadka saalixiintood lagu xadgudbo sanadna aabaduu noqonayaa ilaahay sukadiisa subxaana wa tacaala saasuu markaa ahaanayaa idan dadka muslimiinta waxaa la leeyahay aad iyo aad uga digtooni qaba oo iska ilaaliya oo wax badan ha ku xadgudbina dadku mar allaalla markay dhintaanna waxay gaareen waxay ilaahay u hormarsadeen subxaanahu wa tacaala wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lacana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam zaa'iraat alqubuuri dadka qubuurta ziyaarta khaasatan dumarka iyo waalmutakhidiina kuwa ka yeelanaya calayha korkeeda almasaajida masaajidada iyo wasuraja filmuusyaalka misbaaxyaha iyo nalalka iyo waxyaabaha lamidka ah dadka gelgeliya oo qubuuraha xardha oo qubuuraha mtaqaanaa faynuusyaha iyo waxyaabaha kale ku sameeya intaba rasuulkii ilaahay wa uu lacamaday sala allahu calayhi wasalam can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi lacana rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu lacanaday sala allahu calayhi wasalam zaa'iraati alqubuuri dumarka qubuurta ziyaarta waalmutakhidiina calayha iyo kuwa ka yeelanayo ku samaynayo korkooda almasaajida meelo iyo goobo alla lagu aabudo iyo wasuraja surajna u samaynaya qubuuraha gobol kamida markaa tagto xilliga siyaaradooda marka la gaaro qurxiyey loo xardhay nalalka kale jaadjaadkee la geliyey waa tacajubaysaa meeshii loogu galay inay dadku aakhira ku xasuustaan oo dhulka inta lagu simo qurux korka looga daadiyo qofkii sharafta lahaa ee qiimaha lahaa ee taajirka ahaa ee weliga ahaa ee ogaaska ahaa ee madaxda ahaa ee boqorka ahaa la ogaada dhulka hoostiisii ciidda inuu ku jiro wax korkiisa saara ay jirin ummaddu in badan bay aakhiro xusuustaan nebiga marka hore waa u diiday in dadku ay qubuurta siyaartaan markii dambena waatuu yidhi waan idinka reebay markii hore haddeertaan ziyaarta aakhiray idin xasuusinayaan caysha waxay leedahay cumuumka wuxuu soo gelayaa xataa inay dumarku qubuuruhu siyaaran karaan umu cadiya waxay leedahay waxaa nala ka reebay inaan qubuuraha siyaarano laakiin nala kuma adkaynin sida muxaramaadka kalena loogugu adkeeyey marka xadiidkaa markuu leeyahay rasuulsani dumarku gobol ka mid ah waaga loo diidaaba oo culimmada gobolka mida ah waxay leeyihiin mada siyaaran karaanba qaarna waxay leeyihiin bacdamay u baahan yihiin inay ayaguna aakhiro xusuustaan inay qubuuraha ziyaartaan waa loo ogol yahay sida caaishay tilmaamaysana way soo gelayaan cumumkaa waa idinka reebee fasuuruuhaa haddeertaan ziyaarta nebiga uu yidhi rag iyo dumarba waa loola jeedaa laakiin waxyaacanada keeni kara ee ayagu si qaasa u tilmaamaya inay ka fogaadaan inaysan raggu dhexgelin inay jilbaabo fiican wataan inay oohine waxyaabo kale la imaanaynin in fitno waxyaabo kale aysan dhacayn waxyaabo fara badan oo noocaasa ah haddii laga helo dhib kuma sugna rag baasaa u fatwooday say noqotaba dumarka wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu caleyh wasalam zaa'iraatulqubuurka ah inay lacanadi tahay iyo kuwa qubuuraha ka sameeya masaajidada iyo surajyada wa musyaalka rawaahu ahlu sunan ayuu xadiidka markaa wariyey intaasoo dhanna waxay diidayaan oo ay aad iyo aad u horarayaan in lagu xadgudbo qubuuraha dadka saalixiinta ah waayo haddii xadgudub lagu sameeyo oo xadkii iyo meeshii ay lahaayeen meel ka saraysan la geeyo meesha waxaa ka imaanaysa inay noqdaan asnaan ilaahay kayrkii la caabudo baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fii xinaayati almustafaa nebiga ilaalintiisa sala allahu calayhi wasalam janaaba tawxiidi towxiidka dacalladiisii dhinacyaalkiisa uu ilaaliyey iyo wasadahu iyo wasaddihi ooditaankii uu ooday ama uu xiray uu xiray kulla tariiqin wadda walba waddadaasoo yuusilu gaarsiin karta qofka ila shirki shirki gaarsiin karta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada ugu dadaalay inuu ilaaliyo towxiidka iyo dhinacyadiisa jinaabka inuu ilaaliyo ama waa janaaba towxiid towxiidka dhinacyaalkiisa oo dhan inuu markaa xifdiyo wax allaala wixii qofka gaarsiin kara kuna dubi kara inuu shirki ku dhaco yuu rasuulku markaa ilaaliyey wuxuu kaloo teeday wasaddihi waa teeditaankiisii iyo nebiga ooditaankii uu ooday kulla tariiqin waddo kasta oo qofka shirki markaa gaarsiin kara wa qaala allahu tacaala iyo wa qowlu llaahi ilaahay qowlkiisa sarreeyey uu yidhi buu baab u yahay laqad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulun rasuul ayaa idiin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggiisa ka ahaaday naaficiyaalkiinuu ka ahaado sida aad aadane iyo bani aadam u tihiin ayuu bani aadam u yahay sharafta ilaahay dheeraansiiyey waa waxyi iyo inuu ilaahay doortay amaa inta kale idinkuu markaa idinkala mid yahay qul innamaa ana basharun midlakum yuuxaa ilaya dheh baa la yidhi bashar sidiina oo kalaan ahay laakiin waxyi baan idin dheerahay laqad jaa'akum rasuulun rasuul baa idiin yimid oo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday nebigaasoo casiisun ku adag calayhi korkiisa maa canidtum wixii idin dhibaaya wax kastoo idin dhibaya nebigu way ku adag yihiinoo isaguna way dhibayaan xariisun waa mid dadaalid badan calaykum korkiina khayrka iyo wanaagga inaad heshaan oo aad waxa sahlan uu idinkula dadaalo bilmu'miniina mu'miniintana rauufun waa kii u turid badan raxiimun haddana u naxariista rasuulka mu'miniinta waa u naxariisasho badanaa waa u naxariisasho badnaa ra'uuf ayuu markaa u ahaa mid aad iyo aad ugu tura u naxariis badan xariisun calaykum macnaha hidaayadiinuu ku dadaalayaa inaad nafci gaartaan ayuu ku dadaalayaa adduun iyo ukhrawi labadaba ah rasuulka intaas in badan ayuu dadka wuxuu kula dadaali jiray khayrkii wanaagga inay markaa helaan mu'miniintana ra-uuf raxiima ayuu u yahay waa sida ilaahay uu tilmaamay wahfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin dhinacaada u raarici mu'miniinta saasuu markaa ilaah yidhi subxaana wa tacaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum guryihiina qubuuran qubuur ha ka dhigina walaa tajcaluu qabrii qabrigaygana ciidan meel lagu soo laalaabto oo ciid iyo damaashaad iyo feesta loo yimaada ha ka dhigina wasalluu calaya meel kastoo aad joogtaanna igu soo salliya wasalluu salliya calaya korkayga fa inna salaatakum salligiinu tabluqunii waa isoo gaarayaa xaysu kuntum meel kastoo aad ahaataanba xaysu kuntum meeshaad ku sugnaataanba waa isoo gaarayaa rawaahu abu daawuud ayaa biisnaadin xasanin sanad xasana markaa ku soo saaray xadiidka ayaa ku soo saaray ruwaatuhu hiqaatun ruwaadda xadiidka iyo dadka xadiidka wariyeyna aad bay hiqaad u yihiinoo dhammaan waa lagu wada kalsoon yahay rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyay guryihiina qubuur ha ka dhigina macnaha salaadaha qayb ka mid ah ku tukada ku ducaysta qur-aanka ku akhriya haddaad sidaa yeeshaan wuxuu noqonayaa guryo camiran oo dikri alla lagu camiray haddiise aad mar walba masaajidka uun aad aadaan oo guriga wax cibaada aan lagu qabanin sunnooyinka gobol ka aan lagu tukanin qubuur bay u dhigmayaan waayo qubuurahaan lagu tukanin qur-aan lagu aqrinin lagu baryootanin xaaladahaasoo dhan qubuurta loogu yaqaanaa marka haddaad ka bixisaan ood intaa ku samayn weysaan guryihii qubuuroo kale isku bedelayaan markaasuu rasuulku leeyahay laa tajcaluu buyuutakum qubuuran qubuur oo kale ha ka dhigina xataa waatuu xadiid ku tilmaamay guryihiina salaadaha qayb ka ah geeya oo ku tukada weliba salaad la tukado waxa u fadli badan midda guryaha lagu tukado waajibka maahane xaaladaasuu markaa rasuulku tilmaamay qaybta labaadna qabrigayga ciid ha ka dhigina ciiddu waa meel lagu soo noqnoqdaa la yidhaahdaa meel fantasiyaad iyo tamaashaad loo tagaa la yidhaahdaa intaa markuu rasuulku leeyahay waddada shirki keeni kartoo dhan ayuu markaa ummaddii ka xiraya igu soo salliya buu dhahay nebiga salliga nebigu sharaf gooni ah iyo ajir badan buu leeyahay salaadiina ama salligiina meel kastood baadiyo iyo beled joogtaanba waa isoo gaarayaa buu yidhi weliba xadiid baa tilmaamay oo leeyahay nebiga nafta waxaa mar kasta oo aad igu soo sallisaan waa la ii soo bandhigayaa hebel iyo hebel baa lagu kugu soo salliyey saasaa markaa la ii leeyahay wa can cali bni xusein annahu cali bni xusein ayaa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin ninkaasoo yaji'u imaanayo ilaa furjatin meel furan oo kaanad cinda qabri nnebiy nebiga qabrigiisa agtiisa ah ayuu mar kasta imaanayaa meel yaroo furjo ah ayaa jirtay meel yar oo furan ayaa markaa jirtayoo ninka cali bni xuseyn ahaa arkaynin ninkaasoo yajiicu ilaa furjatin imaanaya duleel kaanad cinda qabri nebiy nebiga qabrigiisa agtiisa ah meel furjo ahoo furan fa yadkhulu markaasuu galayaa ninkii meeshaasuu markaa gelayaa fayadqulu waa gelayaa fiiha furjadii dhexdeeda ayuu ninkii markaa gelayaa fayadacuu markaasuu ku ducaysanayaa wuxuu is leeyahay meeshaan aad iyo aad usii barakayso waxay leedahay sharaf gooni ahoo intaad gasho markaa ku ducayso fanahaahu waa uu ka reebay wiilkii cali bnu xuseyn ahaana wa qaala wuxuu yidhi alaa uxadiukum miyaanan kuu sheegaynin xadiidan xadiid samictuhu min abii aabbahay aan ka maqlay can jaddii awowgay xaggiisana uu ka maqlay can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal alla calayh wasalam xadiid ma kuu sheegaa samictuhu min abii aabbahay xaggiisa can jaddi asagana uu awowgii ka sii maqlay can rasuulillaahi rasuulka xaggiisa aabbahay xuseyn ahaa awowgay oo jaddigayga oo cali ah calina uu nebigu ka maqlay sala allahu calayh wasalam macnuhu waa sida qaala rasuulku wuxuu dhahay buu yidhi laa tattaqiduu qabrii qabrigayga ha ka dhigina ciidan meel lagu soo laalaabto walaa buyuutakum guryihiinana ha ka dhigina qubuuran qubuur ha ka dhigina fa innahu maxaa yee e macnaa fa inna tasliimakum salligiina ama salaantiinu yabluqnii way isoo gaaraysaa ayna kuntum meel kastood ahaataanba meel kastood ku sugnaataan way isoo gaaraysaa ayuu markaa yidhi way isoo gaaraysaa meel kastood markaa ku sugan tihiin rawaahu filmukhtarawaahu eh, mukhtaarati mukhtaaro dhexdeeda markaa lagu wariyayo wixii kuwii la doortay sidaa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulka suu u ilaaliyey towxiidka dhinacyaalkiisa iyo inuu teedayo shiraayo uu oodayo wax walba oo shirki qofka gaarsiin kara waxaa suuragal ah ninkani wax dhibaata inuusan samaynin qabrigii ayuu meel furjaa ka arkay cidda uu baryayo waa allah ee qabriga baryi maayo cidda uu tuugayo waa allah laakiin nebigu mausan tuugaynin laakiin maxaa looga erayey wasedudraaco lagu magacaabo ummad badan baa ku kadsoomi karta shaydaan baa wax siinayn kara waxyaabo fara badan baa imaan karaa aad buu rasuulku u ilaaliyey marka towxiidka si wanaagsan ayuu ummadda ugu sharxay una tilmaamay wuxuu mar kasta tusaynayaana waxay tahay si ay dadku aad ugu dadaalaan una xafidaan towxiidka wax walba oo shirki keeni kara ama shirki ka dhalan karana sidii looga fogaan karo in markaa looga fogaado oo shirkigu waa ciqaab shirkigu waa cadaab shirkigu waa demi shirkigu waa dulmi shirkigu waa akhlaaq xumo iyo idib darro la galo midda markaa ugu sarraysa sidaa darteed ummadda muslimiinta ha dadaalaano wax badan ha ogaadaano shirkiga inuu dhibaato aad iyo aada u weyn inuu keenayo waxyaabo mashaakila inuu qofku ku abuurayo xaaladahaasoo dhan baa loo baahan yahay inay dadku ogaadaan oo ay alla u soo noqdaan kheyr ku badiyaan oo ay shirkiga iska ilaaliyaan oo ay towxiidka xoogga saaraan oo ay ilaahay u dhowaadaan oo ay noqdaan ummad muwaxidiin ah rabbi waxida cibaadada u gooni yeela asaga keligii ku dadaala xaqa iyo wanaagga ku socoshadiisana ay ilaahay kaga daydaan amarka uu farayna ay markaa qaataan baabu maa jaaa wixii ku yimid ayuu baab u yahay ana bacda haadihi alumma ummadan qayb ka mid ah ummaddan qayb ka mid ah yacbudu alawthaana inay asnaamta caabudi doonaan sanamyaha inay markaa caabudayaan waa baabu maa jaa'a wixii ku yimid ana bacda haadihi alummati ummaddan qayb ka mid ah yacbudu alawhaana inay awhaanta caabudayso iyo wa qowlu llaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi alam tara miyaadan arag ila aladiina kubii xaggooda uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah yu'minuuna haddana rumaynayo bijibti iyo wataaquut jibti iyo taaquud bay markaa rumaynayaan wuu fasiri doonaa labadooda waxa markaa loola jeedo sanamyo ayay markaa rumaynayaan waxay la mid tahay inamaa tacbuduuna min duuni illaahi awfaanan wa takhluquuna ifkan waxaad caabudaysaan ilaahay sukadiisa waa sanamyo waxaad abuuranaysaana been abuurad iyo waxaan waxba ka jirin iyo ifki waaye sidaa darteed buu ilaahay leeyahay alam tara ma aragtee rasuulkii allow ila aladiina kuwii xaggooda uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabka ka mid ahoo yu'minuuna biljibti waataaquuti jibdi iyo sixir bay rumaynayaan taaquud bay rumaynayaan wax allaala wixii ilaahay keyrkii la caabudo subxaana wa tacaala taaquud ayay markaa rumaynayaan dadka xaaladoodu saa ay tahay miyaadan arag dadka xaaladoodu saa ay ku socoto ma arkin miyaa yu'minuuna biاljibti waالtaaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila waa sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala nimanka ahlu kitaabka niman dhib badan bay ahaayeen nimanka mushrikiintii carabta cawaan bay iska ahaayeenoo dad ahlu kitaaba ma ahayn sidaa darteed baa qolo ayaa ka mida inay axbaartii iyo culimmadii u yimaadeen culimmadii ahlu kitaabka ay u yimaadeen bay dhaheen war muxamed iyo annaga kee fiican maxaad samaysaan buu yidhi anagu xujaydaan waraabina waan soo dhowaynaa saasaan wax yeelnaa caramka xaggiis agtiisaan degannahay buxamedna qaraabadii buu gooyey dadkii caqliga badnaa buu safaha ku tilmaamay ilaahyaalkoodii buu ka farageliyey kee fiican idinkaa fiican bay yidhaahdeen kuwaa kitaabka la siiyey oo haddana jibti iyo taaquud rumaynaya oo dhahaya dadka iimaanka leh kuwii kaafiriinta ay ku idinkaa fiican oo moxamed markaa ka wanaagsan say xaaladoodu noqonaysaa kuwa bal fiiriya oo eeda oo xaaladoodu fiiriya buu ilaahay leeya subxaanahu wa tacaala jibdi iyo taaquud bay markaa rumaynayaan markaa kadib bay leeyihiin idinkaa ka toosan kana hanuun badan iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey ayuu baab u yahay quldhe hal unabbi'ukum miyaanan idiin waramaynin ma idiin warramaa oo ma idiin sheegaa waayo bisharin min dalika arrintaa wax ka shar badan masuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi alla agtiisa layska abaalmariyo man lacanahu allaahu waa qofkuu ilaahay lacnado oo waqadiba calayhi uu dushiisa u carooday wa jacala uu ka yeelay minhum xaggooda alqiradata daayeero iyo walkhanaasiira doofaaro oo wacabada taaquud taaquudna caabuday taaquud waa shirki taaquud waa sanam taaquud waa wixii xadkiisa laga bixiyey taaquud waa wax kastoo ilaahay qeyrkii la caabudo ulaa'ika kuwa sharun makaanan xagga makaanka iyo booska waa kuwa ugu shar badan wa adallu ayagaa ugu dhumid badan can sawaa'i sabiili jidka kiisa toosan waa kuwa ugu dhumida badan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala idan wacabada taaquud marka la leeyahay taaquud caabuday taaquud ayay markaa caabudeenoo shaydaan bay ateeceen wixii ka soo haray asaga ka doorteen ee mtaqaanaa wacabada taaquud wacabadu taaquuta waa qiro oo mtaqaanaa ibnu mascuud uu leeyahay saa darteed ayaa markaa waxaa la rabaa in dadku ay iska ilaaliyaan kana fogaadaan wax allaale wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee cibaadadii loogu talagalay wax loogula wareejinayo ama loogu leexinayo inay iska ilaaliyaan ulaa'ika sharun makaana xagga makaanka kuwaasaa u shar badan ayagaa ugu dhumid badan jidkakiisa toosan iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi qaala aladiina qalabuu kuwii ku adkaaday ra'yiga waxay dhaheen calaa amrihim amarkooda ku guulaystay lanattakhidanna samaysane oo samaysane calayhim reer kahaf korkooda masjidan masjid alle lagu caabudo ayaan markaa ka dhiganaynaa masjid baan ka dhiganaynaa bay yidhaahdeen waa qisadii wiilashii asxaabulkahaf oo mar allaale markay godka ku dhuunteen saddex boqol iyo sagaal sanana ay ku jireen kadibna la ogaaday inay ayagu yihiin markii la damcay in loo kuur galo oo culimmadii iyo raggii meesha joogay ay aadeenna waxay la kulmeen wiilashii oo geeriyooday waa la murmay marka qaar baa waxay dheen ubnuu lahu bunyaanan wallaahu ilaahay baa iqaan subxaana wa tacaala ilaahay baa markaa garanayee isaga dhisa dhis qolo saasay ku baxeen qolo kale waxbay tilmaameen qaala aladiina halabuu kuwii ku guulaystay oo ku adkaaday calaa amrihim amarkoodana waxay dhaheen lanattakhidanna waxaan ka samaysanaynaa calayhim korkooda masjidan masjid markaa ka dhiganaynaa wacan abi saciid wacan abi saciidin ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi latattabicunna waxaad raaci doontaan ood raacaysaan sanana man kaana qablakum dadkii adinka idinka horreeyey jidadkooda waddooyinkoodii jidkii ay mareen ayaad raaci doontaan xadawa alqudwati bilqudwati waxaad u raaci doontaan sida qoriga gamuunka uu u raaco riishka inta dambe falaarta iyo leebka marka la tuuro inta dambe inta horay markaa raacda khadwo ahaan bay markaa ayaad u raaci doontaan xataa low dakhaluu xataa hadday idinka galaan juxra dabbin mansalugoolay ama bahal u eg godkeeda la dakhaltumuuhu aad ka dabagashaan waad ka dabageli doontaan haddii mansalugoolay godkeeda ay markaa idinka galaan qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow alyahuudu waannasaaraa qolada aad sheegaysid leedahay waad raaci doontaanoo xadow khadow baad u raaci doontaan riwaayaha qaarkood waxay dhaheen waad raaci doontaan shibran bishibrin wadiraacan bidiraac taaka taaka iyo dhudhundhudhun yaad u raaci doontaan ilaa ay idinka galaan bahalkaa ee godkeeda aad ka dabageli doontaan qolada aad leedahay alyahuudu waannasaara ma yahuud iyo nasaara qaala faman yaa kalehe ayaga uun baan sheegayaa buu rasuulku ula jeedaa faman ee yaa kale waay macnaha yaa kale oo aan haystaa waa ayage wax allaana waxay sameeyaan baad samayn doontaan wixii ay ku dhaqaaqaan baad ku dhaqaaqi doontaan wixii ay falaan baad fali doontaan wixii ay sameeyaanna waad samayn doontaan balka godka hadday idinka galaan ciriiriga ah dhibka badan waad ka dabageli doontaan waad fiirin doontaan wixii ay sameeyeen waad samayn doontaan heesaaad gaari doontaan baa loola jeeda xeerka ayaad markaa gaaraysaane saasaad markaa ku soconaysaan idan waxa wanaagsan marka qofka muslimka ah inuusan gaalku ku dayanin waayo marka dambe meel xun buu gelinayaa godkaa waa god ciriiri ah godkaasi waa god wasaq badan godkaasi waa god xataa laga yaabo kar iyo ur inuu leeyahay asagoo sidii ah oo ciriiriga ah oo madaxa kaa kaa dilaayo oo ku ciideynaayo oo ku figaynaayo yaad haddana isku ciriirinaysan isku maqiiqaysaan wixii ay sameeyeen midda maanta taalla sow maaha midda maanta ummadda muslimiintay u badan yihiin ma aha miya cidda maanta dadku ay u halganayaan oo ay u dadaalayaan soo maaha mar walboon wax qabanayno oon wax samaynayno oon rabno inaan arrin ku dhaqaaqno waxaan ku dhaqaaqnaa wixii ayagu ay sameeyeen waxaan jecelnahay waxa ay sameeyeen waxaan diinka dhiganaa wixii ay diinka dhigteen waxaan u labisnaa say u labisteen waxaan mataqaanaa timaha u jarnaa say u jarteen xaaladaasoo dhan buu tilmaamayaa nebiga ee uu leeyahay waad raaci doontaan dadkii adinka idinka horeeyey jidadkooda tartiib tartiib iyo taakataako iyo dhudhundhudhun baad u raaci doontaan xadwa qadwatin bilqadwaad u raaci doontaan waa si isdabagal ah si daba socosho ah ayaad markaa u raaci doontiinoo xataa haddii ay idinka galaan mansalugoollay godkeeda bahal mansalugoolayda ah ama u eg baa la yidhaahdaaye ayadu ma ahee qaab ahaan bay markaa u eg tahay waad ka dabageli doontiin rasuulku waxay weydiiyeen dadka aad tilmaamaysa rasuulkii allow yuhuud iyo nasaara miyaa faman buu ugu jawaabay waa ayada macnaha riwaayadaha qaarkood nacam haa faman yaa kalehe ma cid kalaan tilmaamayaa ma cid kalaa jirta ma cid kalaa saa waxyeelaysa ma cid kalaa xumaan aad uga dayanaysaan ilaa ayaga maahane baabu maa jaaa fi sixir sixirka wixii ku yimid ayuu baab u yahay baabu maa jaaa fi sixir sixirka wixii ku yimid ayuu baab u yahay oo wuxuu tira sixirka iyo waxyaabaha uu yahay xukunkiisa waxa uu noqonayo wata caaisho ay tiri nebibaa la sixray ilaa loo malaggeliyey shay inuu sameeyey uusanna markaa samaynin laba malag baa u timidoo mid baa madaxa ka fadhiistay midna lugaha agtiis labanay nin baa sheekaystoo ninkani maxaa ku dhacay waa wajacsan yahay xanuunkiisa waa sixir yaa sixru labiid ibnu acson shanlada iyo timaha ka go'go'da ayuuna ku sixray ceel hebel ayaana markaa la hoosgeliyey taa waxay tilmaamaysaa sixirkii axwaabihiisa iyo wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeya ayuu baab u yahay walaqad calimuu waxay ogaayeen xaqiiqdii aan ay ogaadeen laman ishtaraahu qofkii iibsada maa lahu inaysan ugu sugnaanin fil aakhirati aakhira min khalaaqin wax nasiib ah qofkii sixir ka bartee gata inuusan aakhira wax nasiib ah ku lahayn xaqiiqdaasi markaa way ka warhayeen taana waxay tilmaamaysaa sixirka dhibaatadiisa iyo mashaakilka uu leeyahay wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr taasaa marka waxay tilmaamaysaa inuu sixirku wax xun yahay laguna gaaloobo iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yiri yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti iyo wataaquuti jibti iyo taaquut bay markaa rumaynayaan jibti iyo taaquud asagaa markaa noo fasiri doona waxa markaa loola jeedo waxay rumaynayaan yu'minuuna biljibti iyo wataaquud taaquudkana markaa way rumaynayaan taaquudkana markaa way rumaynayaan qaala cumar wuxuu yidhi agoo fasiraya asixru sixirkaa loola jeedaa wataaquudna ashaytaan baa markaa laga wadaa yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti oo sixirka wataaquud oo shaytaan ah labadaa qofkii rumayna waa u dhammaatay qofkaa labadaa qofkii aamina oo rumeeya waa qof ilaahay ka furtay waa qof ilaahay ka fogaaday waa qof ilaahay nacay subxaana wa tacaala saa darteed yu'minuuna biljibti wataaquud waa sixirka iyo shaytaanka markaa laga wadaa wa qaala jaabir wuxuu yihi dawaaqiitu dawaaqiidka waa kuhaanu kaahiniinta loola jeedaa kaana yanzilu calayhim wuxuu ahaa mid kusoo soo dega korkooda ashaytaanu shaytaan baa kusoo degi jiray shaydaan baa waxooda wax kusoo soo tuurayaa dawaaqiidka idan kaahiniintay noqonayaan waa dadka cilmulqaybka ka hadla waa dadka dadka kutubka u fiiriya balaaya kugu dhici doonta iisaasaad noqon doontaa iyo mashaakilkaasaa ku asiibi doonaa yay dadku la dhex taagan yihiin kuna qaraabtaan fii kulli xayin qabiil walba waaxidun waaxid iyo mid kuhaana ayuu lahaa loogu xukuntamo qabiil kasta wuxuu lahaa mid aan taqaanaa ka mid ah ayuu lahaa waa qabiil kasta oo qabaa-ilooyinka ka mid ah kaahin oo yataxaakamuuna ilayhi ay u xukuntamaan xaggiisa oo qeybka ay weydiiyaan ayay markaa lahaan jireen sidaa darteedna waxay ahayd taas amarkii ah inaan nebiga lasoo bixinin alla markaabaabic xaaladda ay ku socdeen samaawaadkana waxaa laga buuxiyey waardiyaalo iyo shuhub iyo dabaabiro ama shihaab sidaa darteed ayaa wuxuu leeyahay jaabir dawaaqiid waa kuhaaniinta waa kuhaan kaana yanzilu calayhim ashaytaan shaytaankaa dushooda ku soo degi jiray fii kulli xayin qabiil walbana waaxidun buu lahaa mid kaahin ahoo ay u xukuntamaan oo ay waxweydiiyaan oo ay ka dambeeyaan kaasay markaa lahaan jireen wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi ijtanibuu hoy ka fogaada asabca almuubiqaati toddobada ka dhaqaaqa waxaad ka fogaataan toddobada wax laamanaa lagu halaag muto toddoba dembi ayaa jira saaxiibka iyo qofka sameeya uu cadaabka gelayo muubiqaad baa lagu magacaabaa waxbay halaagaan qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow wamaa hunna maxay yihiin toddobada toddobadaa dembi ee aadna leedahay ka fogaada iska ilaaliya ee ka dhaqaaqa maxay yihiin qaala wuxuu yidhi nebiga ashirku billaahi waa ilaahay oo loo shariig yeelo waa qofka oo ilaahay qowlkii caabuda waa qofkoo ilaahay wax qeyrkii la caabuda waa shirki qofka ilaahay u sameeya waa dembiga ugu horeeya ee muubiqaadka ah oo nalayiri ka fogaada ashirku billaahi waaye wasixru sixirkaa ku xiga xumaanta uu leeyahay shirkigaa la raaciyey shirkigaadii lagala ka u weyn alla xaggiisa sidaa darteed waa dembi aan la cafinin wixii ka soo harcanna wuu dhaafaa wuuna cafiyaa taxta almashiica sidaa darteed ayaa sixirka lala xiriiriyeyo waa lala wadaajiyey wa qatlu nafsi waa midda saddexaad naf dilkeeda allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantihimeeyey dhiigeedii dilkeeda ilaa bilxaqi xaqnimo mooyaane xaq haddii loo dilayo waa gooni dembigay gashoo qof bay dishay waa loo qisaasi iyo wixii markaa lamid ah sidaa darteed ayaa naf ee xaaraantininay ilaa xaqnimo in lagu dilaayo maahane haddii xaqdara loo dilo dilkaa nafta loo geystay waxay ka mid tahay toddoba dembi oo muubiqaad ah dadku ku halaag mutaystaan dadka ilaahay subxaana wa tacaala dembi weyn uu markaa u noqonaayo allatii xarama allaahu ilaa bilxaqi waa midda saddexaad wa aklu alribaa waa ribada cunitaankeeda midda afaraad waxay noqonaysaa rubisaarka qofku mar allaala markuu ribo cunayo taas waayo ayadana wa aklu alribaa waa ribada cunitaankeeda waa qofka oo xoolaha ribada cuna sida ilaahay uu diiday oo uu ka dhinac maro kadibna markuu ilaahay u diiday asagana usoo danbaxay inuu cuno haydaba cunitaankeeda waa mamnuuc yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu alribaa adcaafa mudaacafa ribada ha cunina ayadoo laalaab la laalaabay ah wa aklu alribaa ribada cunitaankeeda waa dembiga afaraad ka shanaad wa aklu maali lyatiimi yatiimka iyo agoonka xoolihiisa cunitaankeeda yatiimkii adoonka xoolihiisa oo la cuno taasna ka dhaqaaquu dhahay nebiga waayo toddoba dembi waayo oo muubiqaad ah oo dadka halaaga waana lagu halaag mutaystaa iska ilaaliya midda imtiqaanaa shanaad waay ta lixaad waxay tahay watawalli soo jeesasho iyo carar la soo cararo yowma azaxfi maalinta gurguurashada yowma zaxfi waa maalinta dagaalka looma jeeda ciidanku markay badan yihiin dagaalna ay socdaan markaad meel dheer ka aragto inay gurguuranayaan ama aysan soconinba ayaa markaa loo maleeyaa ilaa ilaahay uu tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayow idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar haddaad la kulantaan gaalo dagaalna aad isaga hortimaadaan timaadaan ayagoo zaxfi oo gurguuranaya soo dugjeedinine falaa ha u soo jeedinina duburkiina waayo qofkii soo jeediya duburkiisa ilaa qof mataqaanaa xeelo dagaal galay ama mutaxayis ahoo ciidan kala difaacayo oo kaalmaynaya maahane faqad baa'a biqadabin min allah hoyadkiisu waa jahannamo saasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala ila soo carar maalinta dagaalka diinta la difaacaayo oo laa ilaaha ila allah dad ka soo horjeeda oo raba nuurka alla inay damiyaan wakhti lagula jiro dagaal in la soo cararo taasoo markaa diidaya ila subxaana wa tacaala maxaa ka soo carartay janna ka soo carartay xagee u soo carartay cadaab macnaha saa darteed wuxuu leeyahay xadiiska xadiidka todobada dembiga lagu mutaysta waxaa ka mid ah watawalli waa carar iyo soo jeesasho yowma azaxfi dembiga toddobaad qadfu lmuxsanaati gabdhaha muxsanaadkaa caydooda alwaafilaati oo ilowsan xumaantii macaasida almu'minaati ee mu'minaadka ah waa gabdho mu'minaad ah haafilaad ah muxsanaad ah in wax laga sheego gabdhaha diinta islaamka difaacaya ku dhaqmaya xijaabkoodu tamaan yahay dhowrsanaantoodu ay fiican tahay ajaanibta in badan iska ilaaliya in la dacaayadeeyana waxay mid tahay toddobada dembi ee mawduucaadkeedu halaag muto halaagana markaa lagu helo waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati lmu'minaati mu'minaadka ah ee gabdhaha mukhaafilaadkana waxaa loola jeedaa haafil bay ka yihiin oo waxay ilowsan yihiin xumaanta dadku ay sheegayaan waxay ilowsan yihiin waxyaabaha ay dadku ku tilmaamayaan intaasoo dhan waa dad ilowsan wa can jundubi marfuucan xadiid kor loogu qaaday nebiga wuxuu ahaa xaddu saaxiri sixiroolaha xadkiisa iyo waxa laga oogaayo waa darbuhu bisayfi waa ku dhufashadiina sayf markaa lagu dhufto rawaahu tirmidiyun waqaala qaala saxiixu waayaduu yiri sida saxiixa ah jundi buu mawquuf ku yahay oo xadiid mataqaanaa kor loo rafacay ma ahan saasuu markaa ula jeeda laakiin meeshaad meelaha gobol ka mida marfuuc ahaan iyo inuu xadiidku rafacan yahay nebigana loo kor qaaduu tilmaamaya wuxuuna sheegayaa qofka saaxiroolaha ah darbiga bisayf inuu yahay waxay leeyihiin waa haddii intuu wax sameeyo qofka uu ku sameeye marka uu ku dhinto ahaan markaa in loo dilo rawahu tirmidiyu wa qaala asaxiixu wuxuu yidhi tirmidi saxiix waxaa ah annahu mawquufun xadiidku inuu mawquuf jundub markaa ku yahay wa fi saxiixi saxiixana waxaa ku sugnaa wa fi waxaa sugnaa can bajaalata ninka la can bajaalata bin cabadata qaala inuu yidhi kataba cumaru cumar ayaa qoray waa cumarkee waa ibnulkhataabine an iqtuluu dila kulla saaxirin kulla saaxirin sixiroole dhammaantii oo nin ah iyo wa saaxiratin sixiroolayda qaala wuxuu yidhi ninkii faqatalnaa waxaan dilnay alaaa sawaaxira saddex sixiroolayaal ah waxbay sixireen sixirkoodii waxbuu dhaawacay waana lagu dhintay saa darteed saddex ayaan dilnay saaxiriinta markaa ka mid ah wa fi saxiixi albukhaariy can bin cabadata qaala kataba cumar bn alkhadaab an iqtuluu laaya kulla saaxirin iyo wasaaxirati markii cumar warqadda uu u qorayna faqaala wuxuu yidhi ninkii bajaala ahaa faqatalnaa alaaa sawaaxira saddex ayaa ayaanu markaa dilmay wasaxa waxaa ka sugnaadoo ka saxiix noqday can xabsata annahaa ayadu waa xabsee amarat inay amartay biqadli jaariyatin jaariyad in la dilo laha ayadu ay lahayd gabar jaariyad u ahayd in la dilo ayadu ay lahaydoo u shaqaynaysay taasoo saxarathaa wax sixirtay faqutilad waa la dilay wakadaa saasoo kale saxa waxaa uga sugnaaday can jundubin jundub xaggiisa xabsada la tilmaamaya wa ummi almu'miniin wa cumar binkhadaab gabadhiisii waa naagtuu nebigu guursaday sala allahu calayh wasalam xunays ibnu xudaafa marka dhintay kadib saa darteed xabsa waxaa ka sugan oo saxiix ka ah inay amartay jaariyad ayadoo ay lahayd oo dad sixirtay sixirkiina ummadda ku halaagtay in markaa la dilo wakada saxa can jundubna saasuu markaa uga sugnaaday saxiixna markaa uu uga noqday qaala axmed wuxuu yidhi can alaafatin saddex xaggooda oo min asxaabi alnabiyi nebiga asxaabtiisa ka mid ah axmed markuu leeya imaam axmed ibni muxamed ibni xambal buu ula jeedaa can alaafatin markuu leeyahay waa saxa waxaa saxiix ka noqday can alaatin saddex qofood oo min asxaabi nabiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah saaxibiinta dilkooda saddexda ayaa ah, saxiix ka ah dilka sixroona can alaatin amase dilka saaxiibayaasha ah saddex xaggooduu ka sugnaado asxaabta nebiga ah waa cumar waa xabsa waa jundub xaqiiqdaas ilaahay waa garanaya subxaana wa tacaala saa darteed sixirka waxaan arkaynaa inuu wax aad u xun uu yahay dhibaato fara badanna ummadda uu ku haayo aad iyo aad buu usoo batay moonta dad baaba shaqa ka dhigtay meel kastoo aad tagtay iyo waddan kastoo aad tagtay yurub iyo meel kasta waxaad arkaysaa dad wax sixirwaalayaala inay joogaan magaalada iska badbaada meeshaan joogna iskada dhaafba wadankii aan ka soo tagnay ka bacda xataa meelaha aad joogtaan waan dhahno amuusan sixi jirin waa laga sheegaa qofka intuu iska wareeray wax uu soo qabta waayey meeshuu alla iska tala saaran meel yar ootoo dadka qeybka uga hadlaaya saa darteed sixirka iska ilaaliya saaxiriinta ha u tegina waa beenoolayaal walaa yuflixu saaxiru xaydu ataa meel kasta uu jooga sixiroola ma liibaano saasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala baabu bayaan shay oo min anwaaci sixir ayaanu geli doonaa caddeyn la caddeeyo nooc sixirka markaa ka mid ah laakiin meesha inoo joogto wabilaahi tawfiiqu allahu subxaana watacaala